bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasulila amaa bacd albaab athaalith weli kitaabu lawal baan ku jirnaa baabka hore oo luuqaadka iyo baabkii labaad oo amar iyo amar iyo nawaahi ah baan soo marnay baabkana insha allahu caawiya habeen dambe ku saabsanaan doonaa fi alcumuumi waalkhusuus cumuumka alfaada iyo siqiya iyo axkaamta iyo khusuuska la xiriirta wa fiihi fusuulun fusuul buuna ka kooban yahay saddexa kanala waa cumuumka kan labaadna waa khusuuska kan saddexaadna waa mukhasisaadka adawaatu takhsiiska weeye alfaslu alawalu fi lcumuumi asnawiya rag lamida ah waxay soo guuriyeen inay dhahaan waxaa la isku raacsan yahay ana alcumuuma min cawaarid alalfaadi alfaada iyo siyaqa mantuuqada ama malfuudada ah baa cumuum noqota laakiin afcaasha iyo xukumka iyo ishaaraadka iyo cumuum ma faa'iideeyaan walidaalika saaxibu nadmal waraqada ki dhihi jiray muxuu ahaa uma alcumuumu ubtila dacwaahu fi lficli bal wamaa ajraa majraa marka cumu ficilku cumuum ma laha kadib wuxuu tacriifiyey mualifku cumuumkii ama caamkii uu tacriifiyey alcaamu lafdun eray weeye yastaqriqu camimo oo way soo wada galaan jamiicu maa yasluxu lah wax kastoo u suubadoo ereygan macnihiisa iyo maadadiis ah biwadcin waaxidin hal marna loo dejiyey ka luqad ahaan markii la dejinayey ama istilaaxi ha noqoto ama tawqiifi ha noqotee wadcigeedii hal mar loo wada dejiyey waxaan soo gelayoo dhan waa lafdi ku tusaya wax mutacadid ah tacadidkaana hal mar ay soo wada gelayaan ereyga lafdi markuu yidhaahdo ficil iyuu ka ixtiraazayaa ka saarayaa meesha yastaqriqu markuu yidhaahdana nakiradii waayo cumuumku qeyb buu gadaal ka soo gelin doonaaye cumuumku saddex meeloodba waa la isticmaalaa cumuum lafdi ama istiqraaqiya waa caamkan aan joogno cumuumulbedeli waxaa la yidhaahdo oo mutlaqa ama nakirada fii siyaaq alihbaatka ah waa bedeli ereyga waa kuwa wada suubada laakiin laysa maratan waaxida marar badan baad mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo lafteedii lafdul istiqraaq loo isticmaalayo walidaalika usuuliyiinta qaarkood waxay u baahdeen dafcatan waaxidatan inay ku daraan ma yasluxu lahu dafcatan waaxidatan inay dhahaan si bedeliga ay ugu ixtiraasaan midna waa cumumka macnawi aho tacmiim alcilati wey baabu taksiim khusuusku inuu u keeni doonaa isaguna marka yastaqriqu wuxuu wada camimayaa ama wada koobayaa ama wada gaadhayaa jamiica maa yasluxu lah waxaa u suubadoo dhan dabcan erey walbaba macan uu leeyahay rajul rag wey haweendee meesha ma soo gelayaan oo kelimadda maadadeeda baadee meesha ka saaraysa annaasu dad haddii la yidhahdana dee faras iyo marka cumuumku ma aha uunkan oo dhan baa soo gelaya maaha sax waa laga yaabaa erayo uunkao dhan soo gelaya inay jirto laakiin maa yasluxu lahu waxaa kuu xadaynaya kelimadan maadday ka koobantaho macnay leedahay wixii jinsigeedaasay caam ku tahay wax walbay caam ku tahay macnaheedu maaha annaasu markii la dameeraha iyo fardaha iyo geeli iyo dhulka iyo cirka iyo geedihu kuma jiraan waayo maadada lafdiga annaasa laa yasluxu lilfarasi walaa yasluxu lilxamiiri walaa yasluxu lilshajari ereygaasuu uga jeedaa markuu ku leeyahay yasluxu lahu usoo badayda maadadii macnaheedii soo gelayaah biwadcin waaxidin wuxuu uga jeedaa wuxuu kaga cararayaa ishtiraaggii iyo majaaski buu meeshaa ku saarayaa waayo ishtiraag haddii la yidhaahdo wadciga waa mutacadid bitacadudi alafraadi kan qolaa u dejisay kanna qolaa u dejisay kanna qolaa u dejisay kadib bay iswaafaqeen sidaynu soo marnay marka biqadri tacadudka afraadda buu ishtiraagga wadciga iyo dejinta iyo samaynta tacadudaa haddii aan idhaana biwadcin waaxidin dhahno ishtiraak waa baxay ka horna waxaa sii baxay majaaz mar haddaan biwadcin nidhi majaazku biisticmaalin buu ahaa waana soo maro ereyga xaqiiqa iyo majaaz marka laga hadlayo masale wadci lagama hadlaye isticmaal baa laga hadlayaa sax isticmaalku fii ma wadica lahu fii hayri ma wadica lahu ha noqoto laakiin qadiyat baa xaqiiqa iyo majaaska saameynteeda le isticmaalkeeda tasmiyada walidaalika waxaa soo nir marxala waxaa jirta laa huwa xaqiiqatun walaa majaaz marxalada wadciga iyo isticmaalka udhexaysa haddaan caqlan waan tasawuri karnaa laysa bidaruura waaqic inay dhacdo lakin wax kastoon tasawurna caqlan waa inaad meel saarraa isku ogeyn waxaa kastoo tasawurto waa inaad meel ku hubsato meelaadan kaga tegin mar mar haddii biwadcin la yidhi wadci laga hadlayo isticmaal ma joogno majaaz waa baxay waaxidin haddii layidhina mushtarak baa baxayoo afraadda dilaalat lmushtaq calaa afraadihi ma aha biwadcin waaxidine biwadcin mutacadidin waay sidaasaynu ku soo marray baab wa fiihi masaa'il saddex masalo ku keenay fasalkan alulaata hore wuxuu tafriiqinayaa garadka maadada hore looga jeedo alfaad nooc tashaabuhu un ama nooc ishtiraak fi lmacnaa si uga dhexeeyo buu kala saarayaa waa caamkii iyo nakiradii iyo macrifadii raximaka allah iyo cadadkii iyo mutlaqi buu kala saari rabaa furuuqda u dhaxaysa ee alfaadaasi ku kala duwan yihiin buu rabaa masaladan hore inuu ku sheego masalada labaadna wuxuu ka sheegayaa mansha'a cumuumkani laga faa'iidaystay ma lugaa ma curfibaa mise waa caqli masalada saddexaadna mualifku wuxuu kaga hadli doonaa waxaan umalaynaa afar mas'alo weeye masalada saddexaadna wuxuu kaga hadli doonaa waxyaaba aan cumuum faa'iideynin ta afraadna kuwa la ysku khilaafay laba suuroo la ysku khilaafay oo ka sheekeyn doonaa aluulaa masalada ugu horeysa tafriiqaad iyo furuuq buu samaynayaa iyo wuxuu ku yihi ana likulli shayin wax kastaba xaqiiqatun buu leeyahay huwa isagu bihaa xaqiiqadaasu huwa isagu ku yahay huwa huwadi <laughs> lagu ordin jiray oo kaleeta wey wax walba oo jiraba wuxuu leeyahay wax uu jiritaankiisu ku salaysan yahay oo jiritaankaa uu ku jiro waxaa markii la helana wuu jiraa wixii baa la helay jooga waxaa markii la waayana ma jiro sida dawaadda daatooyinku xaqaa'iq kala duwan oo kala tamyiisisa ay u leedahay macaanida la isticmaalayana xaqaa'iq kala duwan oo kala saartay leedahay intaasi waa horudhac waxaa soo socda uu rabo inuu ku dhaho erayadaa shantaa ah, xaqaa'iqoodaa kala duwan mid walbanas xaqiiqadeedaan kuu sheegi halkaasaadna ka garan furuuqda u dhexaysay ku kala duwan yihiin masalada kore waxaa waya ana likulli shayin wax kasta daatan aw macnan wuxuu leeyahay xaqiiqatun wa xaqiiqo oo jiritaankiisa tilmaamaya huwa isaga jiritaankiisu bihaa xaqiiqadaasu huwa isagii ku noqdaa isagii ma yahay xaqiiqadu waxay ka koobnaa weeye haddii lagu yidhaahda insaan weeye maxaad ku kala soocaysaa insaankii iyo geedkii iyo xoolihii noolaa iyo shimbirtii maxaad ku kala sooci insaanku waxbuu yahay wax kastoo waxaa noqdaa insaana wax kastoo waxaa noqdaa geeda wax kastoo sidaa noqdaa faras ah wax kastoo sidaa noqdaa dhagaxa macaaniduna waa sidoo kale kadibna tafriici marka fadaallu ereyga ku tusa calayhaa xaqiiqada waxane min xaysu almacnaa xaqiiqada macnahee waxani uu yahay oo keliya wax qayda iyo wax idaafo ah midnana ayna raacsanayn almutlaqu baa la yihahdaa muطlaqana waxaa loogu bixiyey min kuli qaydin waayo qayd iyo idaafa waxda iyo tacadud mara ma laha istiqraaq iyo cadam listiqraaq malaha haddii uu mutacadid yahay tiro go-an iyo tiro aan go-nayn ma tusayo xaqiiqadiin buu tusayaa rajulun imra'atun farasun ereyga sidaasi wuxuu ku tusayaa farasuntan ma halba ma laba ma saddex baa maaha haddii ka badan yahay tiro go-an baa maaha ma soo masoo wadagelayaan mise ma soo wadagelayaan ereygan farasun kama hadlin wuxuu ka hadlay faras waxaa la yidhahdo faras baa jira insaan baa jira ereygaa mutlaqa ah, macnahaa leh mutlaq baa la yidhahdaa wa xaqiiqadii hadduu ku tuso maca waxdatin infiraad mucayanatin oo kooban hal daata keliyana uu ku tuso falmacrifatu wey macrifadu haddaba way ka baxday iطlaaqiyo qayd baa raacay qayd اlwaxda almucayana raacay macrifay noqotay wa gayru mucayanatin waxduu ku tusay laakiin mucayan ma aha annakiratu baa la yidhahdaa walidaalika nakiradu shumuulka afraaddeeda ay shamliso mar keliya maaha laakiin bedel weeye rajulun markaan nidhaahno intaaananba waan noqon karnaa laakiin laa maratan waaxidatan hal mar intiinaan ujeedaa laynama dhihi karo adiguna waa noqon karta anigaa noqon kara hebel baa noqon kara haddii aan idhahda ra'aytu rajulan nin baan arkay haddaan dhahno ismigii nakirada ahaa intaana ina wada shamlinay laakiin kii lagu fasiraa wuu noqon karaa lakin mid haddii lagu fasiray inta kalaa meesha ka bixi kan haddii lagu fasiray inta kalaa meesha ka bixi calaa sabiili اlbadel wey marka wuxuu yidhi wa maca waxadaatin macduuda mufradaad tiro kooban ah hadday ku tustana alcadadu baa layahay tiro miatun iyo alfun iyo casharatun iyo wa maca kuli juziyaatiha juziyaadkoodoo dhan boo isku wada darayba hadday noqotana alcaamu waay hadihi hiyo alfuruuqu qaradkii masalada laga lahaa intaa weeye in lagu baro xaqiiqadii baa waxaa dheer qayd ah istiqraaq juz'iyaadkii macnahan soo gelayoo dhan lafdiga wata xaqiiqadiina ku tusa inuu u dheeryahay qeydka ah inuu maca istiqraaq jamiici juz'iyaatiha yahay lafdigaasaa caam la yidhahdaa athaaniyatu masalada labaad cumuumka saddex mid baa laga faa'iidaystaa imaa lugatan wa imaa curfan wa imaa caqlan saddexdaa mid baa cumuumka keena buu yidhi saddexdii kii horreeyey lugada markuu sheegay buu tafsiilinayaa oo uu faahfaahinayaa kii luqada ahaa labuu u qaybinayaa imaa binafsihi binafsihi kelimadda nafteedaabaa kelimad ahaan kuu tusaysa cumuumka wa imaa biqariinatin qariinaa ku lamaan qariinadiibuu haddana laba ka dhigayaayo imaa qariinatun fi lihbaati aw qariinatun fi nnafyi majmuucu sagaal buu ka dhigayaa binafsihi shan buu soo qaadanayaa biqariinatin fi lihbaatna saddex buu soo qaadanayaa biqariinatin fi nafyina hal buu soo qaadanayaa intaa waa majmuuc imisa sagaalkaasuu keenaya shanta binafsihi ahna waa amhila ee isticaab ma aha xasri ma aha alcumuumu imaa lugatan inuu yahay lugadaasoo binafsihi haddana ah kaayin oo lilkuli ah waman oo lilcaalamiina ah iyo wamaa oo ligayrihim ah wa ayna oo lilmakaani ah wa oo lizamaani ah taqsiimka uu shantaa u sheegay waa taqsiim tasalsul ah mantiqi ah wuxuu ku leeyahay wuuna tilmaamay erayadan xarafka markuu sheego kelmadda markuu sheego ereyga la socdaayo macnuu tilmaamayaa marku horeysa labaynu u qaybinaynaa kelimaadkan shanta imaa ereygu cumuumkiisu inuu yahay lilcuqalaa'i wayacumu lcuqalaa'a wagayrahum ayun wey wa imaa inuusan caam ahayn oo cuqala iyo hayrkoodba uusan kulminaynin kadib waxaa leedahay imaa cuqalada inuu khaas ku yahay man wey wa imaa hayru lcuqalaa'i inuu khaas ku yahay maa wey wa imaa lizamaani inuu yahay mataa wey waimaa makaani inuu yahay ayna wey taqsiim noocaasuu ku keenayoo erayada kaleoo kuwan aan ahayn haddaad aragto taqsiimkaa un intaad fiiriso mid walba qaybteeda ku buuxi alladii baa kuu timid allatii baa kuu timid alladiinaa kuu timid asmaa'ul kalaa kuu yimid asmaa'u sharti baa kuu yimid shantaa macne midka uu lamidka yahay intaad fiiriso dalaq khaanadiisa unsi taasi waa binafsihi intii ahay shantaasi aw biqariinatin inay qariino jirto ereygan binafsihi cumuum kuma tuso laakiin qariino ku lamaan calaamadii astaan weheelisa baa keenta cumum inuu ku tusa astaantii iyo qariinadii fi lihbaati aw fi nafyi weeye fi lihbaati soo hormari siyaaq ihbaat inay taho nafyi ahayn way dhacdaa kaljamci almuxallaa bilalifi wallaami jamca alwata kownuhu mujarada jamcin rijaalun ma aha cumuum laakiin alif iyo laamtan gashay marna geli karta marna ka hadhi karta baa cumuum ka dhigtay oo tii jinsiyad ahayd weeye ahdiye maaha tafaasiishada waa tii ama ismiyadii mawsuulada ahayd waay waa asmaada mushtaqaadkaa gasha waalmudaafi in idaafa lagu waxeeyo nicmat allaahi wain tacuduu nicmat allaahi ereyga nicmata bisababi qariinati alidaafati buu nicamkii camimay nicmat allah ilahay nicmooyinkiisa waay nicmata nicmata keliyana waa mufrad asalkeedu waa un sidii rajulun oo kaleeta waay wakada smu ljinsi ismu jinsigiina waa lamid asmaa lajnaasna iyadana waa lamid saddexdaa waa qariina fi lihbaati aw innafyi aw biqariinatin fi nnafyi kanakirati oo fii siyaaqihi ay siyaaqi nafyi ahaatay weeye ay wa shibhi shibhi nafyina ku dar hadii fi siyaaqi sharti istifaamtii waxyaabihii shibhu nafyiga la dhihi jiray iyagana ku dar intaasi alcumuumu imaa luqatan baan kaga baxnay imaa luqatan waxaad ku cataftaa aw curfan inuu yahay cumuumka inaan curfi ka faa'iidaysane kelimaddan cumuumkeedu bimuqtada alcurfi bay ku noqotay ee dadku ku khitaaban isla fahmayaane bitarkiib lugawi a kuma noqonin midla qowlihi tacaala xurimat calaykum ummahaatukum baa laidinka xarimay eraygu hoyooyinkiin baa la idinka xarimay fa inahu yuujibu wuxuu waajibeynayaa xurmata jamiici alistimtaacaati buu waajibinayaa istimtaaca oo dhan inuu xaraam yahay lima isticmaalka curfiga wuxuu ahaa almaqsuudu lacdam bay dhaheen min anniswati alistimtaac waa khidmadiiyo waxyaabahan kale waa tabac wade ninka reer guursanaya dhisayaay adeeg uma baahna asaas ahaan adeegu tabacan buu u yimaadaa adduunka waxbaa ka horeeya oo asaaska ah soo saas maa khidmadu tabac bay ku timaadaa unsigi iyo weheshigu tabac buu ku yimaadaa ilmihiina hadda waxay waxayna dheheen oo iskuullada loogu dhigay annaguna tabac baan ku nimid soomada maqa waxaa la yidhi ilmi ilmintaad la hadashay waalidka <laughs> soo kuma dhe waalidka sheegaysa waxay tahay anigu waan iska dhashay uri isagaa iska raaxaysanay soo kordhin saxaajadiisa gudanayo baa iska caloolgalayso isagaa lahaa bu ha mararna iyadoona laba rabin buu calool galaa sooma adan rabinba laakiin hawl kalunbuu tabacan ugu yidbel aniguo tabacan baa ku yidba carurta qaadheen <laughs> marka soco marka hadalkaasna asaaska dadku maadaama curfiga baa wuxuu u bedelay istimtaacaadkii daatadu waa xurmatu dhawaat bay keenaysa lakiin curfiga maqsuudka cadamka maadaama kaa uu yahay istimtaacaad bumaatikum ay istimtaacaad waay aw caqlan ama caqli baa laga faa'iidaystay cumuumka ka taratubi اlxukmi xukumkii in laga dhaliyo cala alwasfi baabul cila iyo qiyaas baan ugu tegi doonaaye qiyaasku tarkiib iyo istintaaj caqli uu ku yimaadaa alcumuum almacnawi weeye marka halkan mualifka waa la naqdiyey waxaa la yidhi tacriifkii caamka lafdun baa tiri haddana cirfi iyo caqli baad keentay ma isir kala maale idan kuwani cumuum ma aha kuwani cumuum ma aha waayo lafdi ma aha curfigu caqliguna lafdi ma aha ereygay lafdun aad tiri baad meesha ka saar kaga saartay bahallihi o dhan waxyaabaa lagu haystay ka mid ta mukhasiska markaan tagnana wuu keeni doonaa takhsiiska macno macnawiga cumuumkan macno weye cilalka takhsiiskooda wuu tilmaami doonaa insha allahu tacaala ya isaga wuxuu ka hadlayaa waa taxriimka mudaafka meel hore uu kusoo sheegay walmudaafu awlaadikum iyo ummahaatikum iyo kuwaa waa idaafada ama mufrad ha la idaafeeya ama jamc la idaafeeya taa luuq ahaan buu usoo sheegay hadda isagu ka hadlaya xurimat calaykum tawaay curfigaa taxriimkii u bedelay istimtaac buu ku taxriim dawaadki cayn maaha wadaalika hooyada waad salaami kartaa madaxay kuu shallayn kartaa waad u shallayn kartaa kuwa waa la ogolyahay maxaa la diiday jamiici anwaaci istimtaac baa la diiday fa jamiica waa istidaam bimuqtada alcurfi laa bimuqtada allafdi waluqati sa hadduu yihahda de caamkii waa lafdi baan ku ogeyne curfigii iyo caqligii lafdi maaha halka way meesha lagu haysta wa micyaaru lcumuumi miisaanka cumuumka waxaan caam ma yahay mise ma aha aad ku hubsan kartaay jawaazu listihnaai in wax laga soo istihnoodoo reeba inay banaanaato wey jawaas caqligaha wey in wixii uu asaxayo macna ahaan intaad istiniya adawaadkii sii geliso waa micyaar alcumuum ereygaas fa inahu istinuhu dhe marka horta dhamaystir yukhriju wuxuu bixinayaa maa yajibu waxay laasimaysay indiraajuhu inuu galo lowlaahu istinaa haddanuusan hayn ilaa haddaynan micyaarka cumuumka istinaha ahayn la jaaza istinaa bannaanan lahaa min aljamci almunakari jamca nakira jaa rijaalu ilaa zaydan waxay dhahan laa yasex rijaalun rag dhowraa yimid baa tiri maadaam markii horeba hadalkaaga zayd ku jiray way dhici kartay laakiin iyo wuu ku jiray waa kala laba jaa rijaalun raggii oo dhan baa yimid haa markaa wuu ku jiraa hebel lakiin jaa rijaalun rag baa noo yimid marti baa noo timid hebel maahane horta hebel maahan si intaada dhihin hebel ma ku jiray hadalkaaga lafdigu ma keenaya inuu ku jiro ma lafdi keenaya ma jira ku cad inuu ku jiray idan ilaadan waa kalan faadi ma asaxa yidhahdeen halkan mualifku <clears throat> ka gayrihi min alusuuliyiin masalaa dhexdooda waxaa jirta intaa baabulcumuum walkhusuusaad ku jirto halkanna laga saari halkanna laga soo gelin sanat cadad weeye istihnuu cadadkana waa galaa haddaan nidhahno mucayru lcumuumi jawaazu listinaai anti aaliqu halaathan ila waaxidata baa la anti taaliqun halaathan tumcaanba cindahum laa cadadkii waa kii soo saaree tafriiqiyey micyaarkii cumuumkana istihnaay ka dhigeen jawaazu listihnaa bay ka dhigeen cadadkuna istihnaha waa galaayo isagaaba keeni doonoo ku doodi doona masaa'ilka qaarkood haddii micyaar lcumuum alistithnaa sidaa loo yiraahdo cadadku caam buu noqonayaa marka waxay ku celay qaarkood ku hayaan cadadku caam maaha laakiin shibhu baa ku jira caamku maadaama yastaqriq jamiica afraadihi kadalika alcadad yastaqriq jamiica afraadihi isaga xadaatihi marka halkaasaa waxaa ka soo galay bay yidhaahdeen tashaabuha fi listithnaa sa haddii la yidhaahdo tacliilkoodii micyaarka ay ka dhigeen waxaan cumuum ahayn baa micyaarka soo galay marka waa la isdaba wareegaa waa la isku naqdiyaay waa la isku naqdiyaay halkaana ka soco qiila waxaa la yidhi ictiraad wey waxaa la yidhi nimay warkaad sheegaysaan istithnaa lagu soo saaray war isburinaya wey warkiina low tanaawala mustahnaha ama siiqatulcumuumku hadday fardigan aad soo reebi rabtaan kulansan lahayd oo tusi lahayd markii hore wuu soo geli lahaa lam tanaca alistithnaaw istinuhu reebtoomi lahaa mamnuuc buu noqon lahaa waa likownihi naqdan wey isburin weeye dheh awalulkalaamna wuu ku jiraabaad ka dhigtay jaari rijaalu hebel ka mid yahay aakhirkiina kuma jiraa tiri kaanaka wuu ku jiraa kuma jira adoo yidhi waxaadna tiri hadalka hore jaa rijaalu hebel wuu ku jiraa ilaa fulaan haddana waan ka saaray wuu ku jiraa kuma jira wey dheh warka nuxurkiisa markuu hadal iska hor imanaya wey naga daayinayo lakaana naqdan hadal isburinayo wey wuu ku jiraa kuma jira adunbaa macalin wuxuu alfaxmaliyo alfaxmuliyo laba kaa maqalay wuu ku jiraana adunbaa bilowgii hadalka yidhi kuma jiraa adun yidhi de haddaan ku irahdo wuu ku jiraa kuma jiro sawar isburinaya maaha waxay dhaheen warkiina nuxurkiisu waad yar qurxiseena markii nuxurka loo dhaadhaco tanaaqud wey waxaan naqdu aakhir aakhiru lkalaami yanqudu awalahu aduu wejil ictiraadka waa mafhuum soo ma qulnaa waxaan niri buu yidhi manquudun warkiina annana waxaan ku burinay bilistithnaa'i min alcadadi in laga soo reebo waxaad ogoshihiin lahu calaya casharatun in tobankaba soo galin ilaa waaxidan haddana aad ka saarteen waad asixisaan naqdi weeye maydaan dhihin kan maxaad naqdi weeye udhahaysaan dhahaysaan famaa kaana jawaabukum calaa haada fahuwa jawaabuna calaa haada kan cadadka waa isla salimeen istinahana inuu gelayo ka horena soo gelayo walam yarahu naqda hadal isburinaya kamaydaan dhigin limaada kan hadal isburinaya aad oga dhigaysaan idinka maa kaad rabtaana ka dhigi kaarataanna sidaan ka dhigi wuxuu yidhi kan cadow ilaahay waa iisoma dheh wuxuu rabana waa weyneeyaa wuxuu rabana waa yareeyaa markaasuu ilaahay intuu yareeyu shaydaan weyneeye wuri acuudu billaahi dheh min ashaydaani dheh markuu yidhi kan cadow ilaahay waa isuu rabo iska samayn buuri markaasay waxba la gaadhay buuri ilaahay inuu yareeyo shaydaanna weyneeye ninkaan fahansanayn qaacidada hadalkaa markii la yidhaahda meel buu kaga dhici sidaasoo kaleeta weeye muranku muranku sidaasoo kaleeta wey qulnaa waxaan idhi manquudun waxaa lagu buriyey ictiraadkooda bilistithnaa'i min alcadadi oy sallimeen tanaaqud naqdina aynu arag naqd aw akhir kaana liawalihi kadalika alcumuumu kan saad dhahdeen saad u liqdeen aad u fahanteen kanna u fahma idinka daadee kaa meeshuu maray ha maro masalada tanaaqud ma jire ka waa daliilka koobaad micyaarkiisu sixatulistinaa inuu yahay cumuumka aan soo sheegnay inuu xujo yahayna wa aydan sidoo kale istadalla istidlaalu saxaabati saxaabadu inay deliishadeen weeye radia allaahu canhum bicumuumi dalika kaa inuu cumuum faa'iideynayo siyaaqii luqaha aan soo sheegnay saxaabadaa nusuustii qur-aanka u deliishaday fii mithli qowlihi tacaala dhe azaaniyatu wazaani waxay u deliishadeen qof kastoo rag iyo dumaroo zinaysta in la jaldiyay u deliisheen fadala calaa anahu lilcumuumi yuusiikum allaahu fii awlaadikum waxay u deliishadeen awlaadikum lidakari mithlu xadi lunhayayni soo lama dhihin kulu dakarin yarisu dicfa alunhayayni ama dacif alunhaa dheh buu dhexlaya lama laabke kulluhu zaman kasta uu yimaadaba wahada siiqatu hada macna alcumuumi waxaa kalooy deliishadeen umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah dadka oo dhan xataa marka hore islaam hadduu ahaa oo baxo oo ridoobo in lagu daraya xataa cumar iyo doontai dhex marta abubakar waa garan bay dhaheen istidlaalkooda dadkao dhan ay ula dagaalamayeen cumuumka xadiidka annaasi baad ka garatay asmaal jinsigii waay waxaa kaloo ka mid a al a'imatu min qurayshin bay dariishadeen xadiidkana waa mutawaatir ay culamo badan ay yidhaahdeen oo ugu caansan yahay xaafid ibn xajar kitaab risaalo ka qoray xadiidkan suu fatxiga dhowr meelood ku sheegan risaalada maan arag ladat اlcaysh bituruqi xadiidi ala'imatu min quraysh dhowr meelood tan naxwi arbaciina saxaabiyan baan ka ururiyey buu leeyahy naxو arbaciina صaxaabiyan baa wariyey marka kitaabka ladat اlcaysh biruq xadiiثi biطuruqi alaimatu min quraysh daartan isagoo maطbuuca ba noo soo raadiya waa mutawaatir buu isagu ley xadiidku saan bayna soo gurinayaan kuwa musطalaxa xadiid mutawaatirkee la sheegay ku daraan isagayna u tiiriyaan inuu yiri b d f ah, maanan arag anugu aadna raadin waxaa kaloo daliishadeen naxnu macaashira alambiyaai laa nuurahu macashir alambiyaa buu yidhi khusuusuna way u deliishadeen waa arrintii abubakar qisadii bukhaari ee muslim ba ay warinayeen min xadiidi caaishata iyo min xadiidi cumar iyo min xadiidi abu hurayra laga warinayay shaa'ican istidlaalu saxaabati bicumuumi dalika intaasoo dhan shaa'ican xaaluu yahay min hayri nakiirin cid isku inkirtayna ayna diidin waa ijmaaci sukuutiga ahaa madhabka musanifkanana waxaan ku naqinnay laysa biijmaacin walaa xujatin inuu sidaa dhihi doono abwaab اlijmac markuu mara anwaac اlijmaca masalada lixaad horaan usoo sheegnay athaalithatu jadalkeenu waa jadal usuuli aho aada uma kulula si kii caqadigaha uma kulula marka kala soco halkaaga masalada saddexaad waxaan cumuum faa'iideyn buu kaga hadlay khilaaf baan ka taagnaaday lakiin isaga cindahu aljamcu اlmunakaru jamca nakarada rijaalun iyo nisaaun kale ah alna aan wadanin laa yaqtadi alcumuuma cumuum ma keeno liannahu isagu yaxtamilu wuxuu ixtimaalaa kula anwaaci alcadad tirada cadad ahaan mid kastuu ixtimaalaa halaahatun buu noqon karaa casharatun buu noqon karaa khamsatun buu noqon karaa cumuum ma faa'ideeya marka maadaama cadad go-anba uu noqon karo ixtimaalayo cumuum ma faa'iideynayo waxay dhaheen maxaa lagu garanayaa inuu ixtimaalo hadduu qofka iqraar la yimaado oo calaya daraahimuu yidhaahdo cadadkuu rabuu ku fasiri karaa iqraartiisa tafsiirkeeda hadduu khamsatun dhihiyo hadduu casharatun dhaho waa laga aqbalaya wax maxsuuroo kooban buu ku fasiri karaa walow lam yakun muxtamilan lamaa qubila tafsiiru iqraarka tafsiirkeeda lagama aqbaleen waa midda labaadoo daraahimtii acdaad bay u qaybsami kartaa daraahim cashara iyo daraahim halaatha iyo daraahim khamsa taqsiimaadkaasaad gelin kartaa haddaynan intanoo cadad oo kala duwan wada ixtimaalin in lagu loo taqsiimiyo qaybintaa maynan aqbasheen qabuulkaasi iyo sixatu lkalaami calaa haada daliilu lixtimaali waay nin baa diiday saas darteed markaan ninaana yaxtamil maxaan ka wadnaa yaxtamil haada wayaxtamil haada maadaama ixtimaalka labadaba uu ixtimaalana uu istiqraaqay lama dhihi karo qaala aljubaa'iyu abu caliyin aljubaa'i isagu wuxuu yidhi inahu jamaca munakarkiihi xaqiiqatun weeye fii kuli anwaaci alcadad anwaacda cadadka oo dhan buu xaqiiq ku yahay fa yuxmalu waa la xambaarayaa calaa jamiici xaqaa'iqih bimacnaa mushtarag weeye mushtaragana waxaan soo marnay cinda ashaaficiyi waalqaadi wa abi caliyin macaa mafaahiim mafhuumaadkiisa in lagu wada xambaari karo hayr almutadaada aan soo marnay raggii saa qabays noo soo sheegay waxayn shaafici waalqaadi wa abu caliyin abu caligu wa abu caligi abu cali aljubaayi wey maadaama uu qabay mushtaragii in lagu wada xambaari karo mafaahiimtiisa aan iska hor imanaynin kanna wuxuu ku yidhi xaqiiqatun fii kulli anwaaci alcadadood dhan buu xaqiiqo ku yahay waa mushtarak baynahaa wey hadduu mushtarak baynahaana madhabkiisii la doono oo fa yuxmalu calaa jamiici xaqaa'iqihi waa lagu xambaarayaa dabcan bisharti cadami itadaad inaan mutadaada ahayn ama ku xambaarka uusan keenaynin wax tanaaquda qulnaa waxaan idhi la xaqiiqa fii kullihaa maaha bal fi lqadri almushtaraki qadarka mushtaraga ee ka wada dhexeeya oo inuu wax ixtimaaloo mid walba noqon karaa weeye dafcan lilishtirاaki wاlmajaazi ishtiraak iyo majaaz baan ka cararaynaa wاlqowlu bاlqadri اlmushtaraki أwlىa min alqowli bاlاshtirاaki wa min alqowli bاlmajaazi fii tacaarudi maa yukhilu biاlfahmi baana tartiibkaa ku soo marnay oo hadda markuu saa ku ixaaleeyo waxaa kuu soo sheegood garanayso baa laguu diray araabicatu masalada afraad masaladan afraad ilaa xoog xoogay masalo yar mucaqada weeye laba farac buu ku sheegay oo la isku khilaafay inay cumuum faa'iideynayaan iyo in kale faraca koobaad nafyu lmusaawaad bayna shay-ayni hal yufiidu alcumuum wey faraca labaadna ficilku hadduu nafyi galo nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuumaan ogeyn ficilkoo mujarad ismi iyo eh, masdarkiisi aan la raacinin ta'kiidinaya ama bayaaninayay oo ficil keliya wallaahi laa aakul la yiri hal yufiidu alcumuum oo mansilatan nakira ma la geynaya mise lama geynayo bimacnaa ficilku laazim daa'im faacil buu wataa ficilka iyo faacilka markaa isku dartana jumla weeye hal jumlatu fii mawqici nakirati maxaa xasuusataan maxaada qaar baa yidhaahda aljumalu bacda almanakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun lima bacda anakiraati sifaatun sifadiiyo mawsuufku mar walba waxaa shardiga tacriifka iyo tankiirka inay iska waafaqaan baa mar walba shardiga haddii la yihahdo bacda nakiraat sifaat bay u noqotaa halkaa waxaad ka garatay fii macna nakira weeye jumladu ayib tii icraabta nuxaada qaarkood saa ay dhaheen hal yantaqiru ilaa hunaa oo niri nakira fii siyaaqi nafyi tacumu nafyigu ficil hadduu galo hal yacum lagama hadlayo ficilka markuu gala haddii masderkii la sheego laa aakulu shay-an haddaad dhahdo idan nakirada shay-an buu nafyigu yatasallat calayha laa aakulu haddaad dhahdo kaana ma lamid baa kaanaka qulta shay-an mase lamid maaha labadaa oo khilaafi ana waa sheegay mas'alo ka masaa'il ka dhalanaya oo furuucdeeda ah oo xanafiyada iyo shaaficiyadu ay isku hayaanna wuu ku dhex daray ixtijaajaad dhex maraya suuradan laa aakulu haddii masdarkii la raaciyo ama laa ashrabu masderkii la raaciyo si laysaga waafaqsan yahay iyo mid lagu kala tagsan yahay oo laysku dabrayo oo laysku xujeynayana wuu raaciyey aadna uma kala tafsiilinin marka xawla haadaa baan hadal isku noqnoqonaya geli doonaa waa ficil ismi maaha nakiraduna waa taqsiimka asmaada ismiga macrifiya nakira u ficilkii mansilata nakira magrina wuu soo wadaa wuu iman doonaa lakin waxaan rabay halkan tarkiibkan soo socda uu ka hadli doonaaye nooc isku celcelisaa ku jira labadaa masalo masaluu ka hadli doonaayo mid walba inta ku saabsan markaan marayna waxbaan ka ishaari doonaa laakiin isku noqnoqodkoodii isku celceliskii isku xujayntooda baan rabay inaad ogaata labadaa mas'alaan ku dhex jirnaa haddaan laakiin hoos u gelaynaa alraabicatu masalada afraad qowluhu tacaala laa yastawi asxaabu الnaari wa asxaabu اljannati ma sinna nafyu lmusaawaadkani hal yaqtadii nafya almusaawaati min kuli jihatin oo cumuum ma faa'iideynaya am la waxaa laga soo guuriyey can ilimaami الshaaficiyi wa akhari asxaabihi nacam yufiidu nafya musaawaati min kuli jihatina waa cumuum wa can abi xaniifata laa musanifkeena albaydaawi rajaxa qowla abi xaniifata wuxuu ku uhi yaxtamilu wuxuu ixtimaalaa nafya alistiwaa'i min kuli wajhin iyo wa min bacdihi labadaba waa ixtimaalaa idan labadaba hadduu ixtimaala cumuum ma faa'iideeye wey waaya jamcu munakarkii laa yaqtadi اlcumuuma liannahu yaxtamilu sa laguma dhihin kana liannahu yaxtamilu in loo jeedo min jamiici اlwujuuhiyo in min bacdi alwujuuh loo jeedo labada way noqon kartaa ixtimaashaha labada suuraba ma camimayso kullahaa ma camimaysa marka waa mutaradido qariinay u baahan tahay idan waa xaqiiqatun fii qadrin mushtarakin baynahumaa in uu jiro farqi u dhexeeya uu jiro musaawaad aynan ahayn qad yakuunu kullan wa qad yakuunu bacdan hada qowlu abi xaniifata waاkhtaarahu اlbaydaawi huna falaa yansawi falaa yanfi diidi maayo alistiwaa'a falaa yanfi ma nafyinayo alistiwaa'a sinaanshaha min kuli wajhin ma nafyinayo istiwihii min kuli wajhin kama wada nafyinayo cumuum ma aha ee waa yaxtamil min kuli wajhin wa min bacdi اlwujuuhi maxaa yeelay lima wuxuu leeyahy lafdiga laa yastawi waa lafdi acamu min albacdi wa min alkuli ayib looma deliishan kara marka lafdigu acamu marka la yidhaahdo laa yastawi waxaa soo gelaya hadduu min kuli wajhin yahay suura soo gelaysa wey hadduu min bacdi lwujuuhi yahayna suura soo gelaysa wey haddii aynu isku haysanno min kuli wajhinta aan isku haysanno uma deliishan kartid lafdigan maxaa yeelay lianna alacama siiqada caamkihi laa yastalzimu alakhasa suuro suwarkeeda ka oo khaasa ma laasiminayo inuu keeno loo deliishado halkii qadayaadka caqliga istidlaalaadka caqligahaa ay manaadiqadu fususha gaarka ah u gunti jireen ka qawaacid ahaan bay ka mid tahay alacamu laa yastalzimu alakhas hal nafyu alakhas waxay dhaheen ihbaat اlacam laa yastalzimu ihbaat اlakhas wa nafyu laa yastalzimu nafy alacam mid khaas haddaad nafyido caamka inaad nafyiday maaha cumuuma haddaad sugtana khusuuskan gaarna ad u sugtay maaha calaa ariiqati almanaatiqa wey calaa ariiqati lafdi caama intaad sugta adigu afraadana way soo geliyaan ilaa bidaliilin mutasharicada calaa lisaan almutasharica ad dhihi jirtay maaha qaacidadan ka jadal ahaan iska qaacida jadaliya wey halkaa wuxuu kaga baxay mas'aladii hore musaawaadka wuxuu rajaxay raayiga abi xaniifa ah ee qadri mushtarak kusoo dhammaanaya sida masaladii ka horreysay thaalitada ahayd buu raaciyey isagu laakiin khilaaf badan baa jiro dilaalatuha cala alcumuumi isagana keligii maaha usuushiisii baa halkaa martay alraazi wa atbaacuhu ama alimaamu wa atbaacuhu dheh lanna idaa ah qaaluu laka mutaakhiriinta alimaam inamaa yacnuna bihi iraazi isagii atbaacdiisii halkaasay mareen ayib qolo kale iyagu waxay mareen shaaficina loo tiiriyaa aamidi iyo ibnu burhaan niman la yidhaahdiyana ay tasxiixinayaanna qowlka shaafici maxaa ka dhashay masalaa ka dhalatay taas laa yuqtalu muslimu bikaafirin aayaddan haddii la yidhi laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu اljannati ma loo deliishan karaa inaan gaal muslim loo dilaynin oo min kuli lwujuuh markaan idhaha xataa fi lqisaas ay soo gelayso masina oo kafaa'adii qisaasta male aayaddan ma u deliishanaynaa asxaabu naarna waa gaal asxaabu ljannatina waa muslim soo ma isnafyu lmusaawaad min kuli wajhin qoladii tiri oy fuqaha shaaficiyu jidaan alqisaas bayna alkaafiri waa muslim inaanay jirin bay u deliishadeen axnaaftii tiri ma tusayana muslimka mucaahidka iyo gaalka waa loo dilayaa waa kay dheheen muslimku hadduu dila gaal mucaahida iyo dimya waa loo dilayaa masaladi mashhuurkeed taqineen istidlaalkeedu halkan uu soo galay nafyu musawaad min kuli jihatin miya mise maaha waxaa keenayna qur-aanku ma tusay doodii markii la dooday bay qolyahan shaaficiyadii iyo keeneen dala alqur'aanu calaa nafyi alqisaasi bay dheheen wa ayna laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljannati bay galeen waxageed ka keenteen nafyu lmusaawaat cumuum buu faa'iideynayaa min kuli jihati walkafaa'atu fi lqisaasati juzu min alajzaa wujud kamido way camimaysaa halkaasaa muranka waa muxtamil ee cumuum maaha halkaa masalada furuucda gashay bay kamid tahay waxaa laga yaba ina isweydiin lahayd thamara ma leeyahay camaliya ah khilaafkan masalada labaad wa qowluhu uu yidhaahdo laa aakulu cuni maayo caamun weeye fii kuli ma'kuulin fa yuxmalu cala takhsiis baa lagu xambaarayaayo kamaa low qiila sidii haddii la yidhahdaa takhsiis lagu xambaari karo laa akulu cuni maayo aklan cunin ficilka hadduu nafyi galo masdarkiina aan la sheegin masdarkaasi ama min lafdii ha noqdo ama masdar mutlaqa ha noqdo laa akulu shay-an shay-an soo masdar maa masdar mukid maaha lakin masdar mulaqa wey masaadiru min lafdi lficlina waafaqsanna way noqon kartaa khilaafkan shaafici wuxuu qabaa cumuum bay faa'iideyn abu xaniifana wuxuu qabaa maya mualifkeenu musanifkeenu rajaxa qowla shaaficiya hadda masalada caks alula saas darteed wuxuu uhi waqowluhu laa aakulu caamun weeye fii kuli ma'kuulin wax kasta oo la cuno bay camimaysaa lima lianna alficla dheh ama liana aljumlata dheh wanatiija waaxida ficil haddaad tirahda laabudda lahu min faacilin kulaman huwa jumlatu min jihati ukhra ismigaa mufrad noqdee ficilku biduuni jumla ahaan ma noqdo allaahumma afcaasha qaarkeed ee jaamidada ahayd ee faacil ma u baahan tahay laisku haystii muran ku keentaan laysa iyo casaa iyo qaar baa yidhi waa ficil aan faacil u baahnayn qowluhu uu yidhi laa aakulu caamun weeye fii kulli ma'kuulin wejil waxaa weeye ficilku bimacnaa nakirati wey nakirana fii siyaaqi nafyi hadday dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa mar hadduu fii bimacnaa nakirati yahay nuxaadiina ay dhaheen aljumalu bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun ay dhaheen xaalkuna macrifo ma noqon jirin xaalku inuu munakar yahay inuu nakiro yahay baa shardi ahayd kownuhu waqaca xaalanna daliilu nakirada kownuhu waqaca sifatan linakiratinna daliilu nakira weeye sifayo mawsuufku tacriifka iyo tankiirka way iska raacaan mar haddayba luqa ahaan icraabteedii sidaa noqotay haddii nafyi galo nakiro nafyi galay baan xukunkeeda siinaynaa fa yacumu haddaba laba masala kugu saddex masala kugu baraarujiyo mas'alada koobaad waxaa la ysku hayo masaa'il la ysku qabtay baa dagaalkii iyo isjiijiidkii halkan soo galay waxaa la isku qabtay mas'alada qofka laa aakula ah hadduu yidhaahdo niyaddana afka kagama hadlin masdarkiina ma sheegin niyadana wax mucayan oo gaaroo timir ama hidib ama bariis buu u jeeday niyad ula jeeday hal yasixi hada takhsiisu biniyati su-aashaas waya meesha muranku ka taagan yahay laba masaloo kaleoo ku xeeranna madaxa ku hay kow haddii aad takhsiis rabto waxbaan takhsiisinayaa tiraahdo intaadan waxbaan takhsiisin dhihin in cumuum jira waa inaad soo ihbaatiso adaan cumuumka ihbaatinin waxbaan takhsiisin ma dhigi kartin lianna takhsiisa farcu tacmiim walidaalika meeshan waxbaa la takhsiisiyey haddaad dhahdo horta waa inaad taqriirisaa inuu tacmiim jiro haddaan isku qabsanna cumuum weyiya maaha waxbaa la khasisi karaa ee lama khasisi karaa isku qabsanayna way asalku ka farcamayaan isku haynaa marka taana madaxa ku hay mid labaadna madaxa ku hay suuraa la ysku raacsan yahay haddii mastarkii la sheego laa aakulu aklan haddii la yidhaahdo in niyadii shay mucayana aada u jeedi kartood niyada ku khasisi karto shay mucayan waaxid ah way isku raacsan yihin labadan qolee masaladan isku haysa <clears throat> waxaa imanaysa marka labadan masalo ma farqi baa udhexeeya laa aakulu keliga inaad laa aakulu aklan inaan dhaho wax farqiba aklanta horteeda maxay soo faa'idaysa muranku halkaas weli aklantan <clears throat> marka aklantan ninka igu waafaqsanaa laa aakulu keligeed inigu diidaa ma aha iyo waan kugu diidi waxbay ku kala duwan yihiin iyo maxay ku kala duwan yihiin murankeedu waa qeybta dambe ee hadalka oo faraqa abu xaniifata lagu keeni doono taasaa sababaysa xawla haadaa inta adoo macluumada madaxa kugu jirto dhegeyso muranka iyo dagaalkan lasoo koobkoobay laakiin dhagxanta la ysku tuurayo wa qowluhu laa aakulu caamun weeye fii kulli maakuulin wejul cumuumka aan ihbaatina marka hore intaynaan takhsiis gaarine waa nakira fii siyaaqi nafyi buu la mid yahay lianna afcaal dheh ama jumalka dhaho bimacnaa nakiraati wey nakira fii siyaaqi nafyina cumuum bay faaisaa oo soo maray wejka dacwa alcumuumi waad fahamtay soo ma ayib idan fa waa lagu xambaarayaa cala atakhsiisi hadduu niyadii ku khasisa shay mucayana lafdigana wallaahi laa aakul uu yidhi siiqa cumuum buu ku hadlay siiqadii aan isku waafaqsannahay cumuum inay tahay takhsiis biniya calaa bacdi afraadihaa waan isla ogolayn martaan la ogolayn suuradan wallaahi laa aakul hadduu yidhaahdo ou yidhaahda shay mucayanaan u jeeday qubila waa la aqbalaya sida kamaa low qiilaba haddii la yidhaahda loo aqbalayay laa aakulu cuni maaye aklan cunitaan walaa farqa tan dambana waan isku waafaqsannahay fakadalika yanbagii taharuna saa inay noqoto intaa garankaa waa waadix soo maa qorada ay keensadeen qolaa waxay dhaheen laa <clears throat> lianna laba wejba aslan meesha takhsiis fa yuxmalu cala takhsiisi saa u tirahdaan cumuumba ma yaalla meesha waalficlu laysa nakiratan nafyi galayna cumuum ma faa'iideeyo faida intafa alcumuumu intafa takhsiisu mubaasharatan meesha takhsiis takhsiiska ka saara laba weeye mithaalkan laa aakulu aklan aan idin niri aanan ku waafaqanay sax laakiin horta lafdigan aklan muxuu faa'iideeyaa asdhahan lafdiga aklan mufrad buu faa'iideeyey lafdiga aklan mufrad buu faa'iideeyey mufradkii cayimidiisii haddii niyada mid mucayana aada geliso macnaha hadalkuna markii horeba shay mufrada uu tilmaamayay mufradkiibaa muxtamil lahaa kan miyaa kan miyaa kan miyaa niyada ku tacyiininteedu laa ishkaala laakiin inaad tiraahdaan tacmiil laa aakulu markaad tiraahdo aklantii mufradka ku qaydaysay laguma darin wabitaali cumuumna ma aho takhsiiskii ma soo gelayo kuu cunaba wuu noqon karaa marka takhsiiskii niyadana meesha ma yaallo oo cumuum maanan ogolaanin ixtimaalkii likulli lanwaacna waa yaallaa kii uu cunaba yaxtamil inuu yahay kii fayajibu calayhi alkafu can iljamiic xakligoo dhan aw yukafira ama kafaara guud baa ka laazimaysa laysa min baabi alcumuum wa inama min baabi almusaawaati walixtimaali ljamiic ya haa amaa aklan wafaraqa abu xaniifata u kala qaaday laa aakulu iyo laa aakulu aklan biana aklanta tatadamba ku jirtaay yadullu cala tawxiidi mufrad buu ku tusayaa hal akli inuu yahay baa laga faa'iidaysanayaa buuli kelimadaas wa huwa daciifun waxaad u tabardaran weeyaan buuli maxaa yeelay fainahu aklan ereyga ah litawkiidi master mu'akida wey madmuunkii ficilka buu ta'kiidinayaa maadaama madmuunkii ficilka uu ta'kiidinayo ficilkuna asalkiisu ishtiqaaqii min alakli u ahaa ficilkan laa aakulu mushtaqun min alakli aklanta la keenay saasay min haada albaabi masderkii uu tadamunayay oo haddana la sheegay walihaada kaana masdaran mu'akidan marka masderkii unbuu ta'kiidiyeye wa acamu min an yakuuna mufradan aw musanan aw jamcan klafigan cala tawxiid cala alifraadi baa man qareeno haystaa aada leedihiin inay si sikhadaaba luq u akrideen wey fa yastawii fiihi waxaa ku siban tawkiid hadduu yahay marka alwaaxidu waljamcu baa sinaanaysa intaas uu ku jabadgabeeyey